arcarta dagaal casirkii caraaba ciidankii allahayow cadowga ku duula cawadii weerara cagta mariya casiisa idin amre ciribtira cawadii cagta mariya casiisa idin amre carcarta dagaal casirkii caraaba ciidankii allahayow cadowga ku duula cadowga curyaansha cunaha gooyaa cimrigood gabaabsha cismama lahee cadowga ku camiima xagta hoosteeda casiis weynaha idin cisaynaaye carcarta dagaal casirkii caraaba ciidankii allahayow cadowga ku duula cirka mooye dhulka ku ciriiriya cawo iyo maalin ceshkana uu diida cirka mooyee dhulka ku ciriirya cawo iyo maalin ceshkana u diida ciriya gaalaada ciddena kaa saara calanka tawxiidka geeya ciri gaabo ciriya gaalaada ciddena kaa saara calanka towxiidka geeya ceerigaabo carcarta dagaal casirkii caaraaba ciidankii allahayow cadowga ku duula carcarta dagaal casirkii caraba ciidankii allahayow cadowga ku duula